الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سورة القيامة ومكية aayaadkeedu waa afartan aayadood weeye allah subxaanahu watacaala waxa uu ku dhaartay amba uu ku dhaaranayaa maalinta qiyaamaha iyo nafta qofka muuminka ah ee ayagu isku canaanata meelka dhaca ay samaysay wuxuuna ilaahay u dhaaranayaa subxaanahu watacaala inuu dhici doono bacfiga iyo isa soo celinto laa uqsimu ay uqsimu waxaan ku dhaartay amba ku dhaaranayaaba alla yidhi biyowmi alqiyaama qiyaamaha yoomkiisa ayaan ku dhaartaye walaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa binnafsi nafta ayaan ku dhaaranayaa allawaama iscanaanashada badan bimacnaa meelka dhacaysamayso isku canaanaynayso ayaan ku dhaartaye latubcasunna waa laydinsoo saari doonaa oo kuwa lasoo saari doono ayaad noqon doontaan ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa alinsaanu dadku ma waxay u malaynayaan an lan najmaca inaanaan kulmin doonin cidaamahu lafihiisa inaanaan kulmin doonin ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa alinsaanu dadku ma waxay u malaynayaan an lan najmaca inaanaan kulmin doonin cidaamahu lafihiisa inaanaan kulmin doonin balaa maya waanu kulmin doonnaa ay najmacuhaa waanu jamcin doonnaa amba waanu kulmin doonnaa lafaha dadka qaadiriina xaalaanu nahay kuwii kara qaadiriin xaalaanu nahay kuwii kara ayaanu jamcin doonnaa calaa an nusawiya inaanu sinno banaanahu farihiisa inaanu sinno oo macnaha iska daa wax kale ee xubnaha kuwa ugu yaryar amba lafaha kuwa ugu yaryar oo faraha ah inaanu sinno kuwii kale ayaanuna galaa qaadiriina macnaha najmacu waanu kulmin doonaa qaadiriina xaal aanu nahay kuwii kara calaa an nusawiya inaanu sinno banaanahu farihiisa inaanu sinno banne yuriidu markaa simidda farahan laba tafsiirba way jiraan culimada qaar waxay leeyihin waa xubnaha ugu yaryar amba lafaha ugu yaryar ee dadku dee waxay ku jiraan faraha iyo lugaha oo faraha uun yani kuwa ilaahay inuu keeno oo uu jamciyo oo sidooda uu ku soo celiyo iyadoo dadku ay kala wadaduwan yihiin allah qaadir buu ku yahay tafsiir kalena wuxuu odhanayaa calaa an nusawiya inaanu sinno banaanahu qofka farihiisaba oo aanu ka dhigno qaar isku wada dheggan amba isku wada dhegsan sida maaragtay baabacada geela oo kale awood baanu u leenahay oo qofku waxba uu qori kari waayo waxna uu qabsan kari waayo bal yuriidu wabasani waa idraab intiqaariya weeye bal shaataa sabakaalay ee yuriidu wuxuu doonayaa al-insaanu insaanku wuxuu doonayaa liyasjura ay an yasjura inuu beeniyo amaamahu ay maa amaamah hortiisa waxa ah inuu beeniyo ayuu doonayaa liyasjura inuu beeniyo ayuu doonayaa amaamahu hortiisa yacni waxaa ka horeeya qiyaamaha ah inuu beeniyo ayuu doonayaa yas'alu wuxuu weydiiyaa macnaa insaanka basirsan qiyaamuhu oo kuwa rumaysan wuxuu weydiiyaa su-aal oo wuxuu yidhaahdaa ayaana waa goorma ayaana waa goorma yowmulqiyaama qiyaamaha yoonkiisa goorma ayuu qiyaamuhu dhacayaa ka allah subxaanahu watacaala su-aashaasuu la yimaada waa istibcaad aad buu u fogaysanaya su-aalu istibcaadin baa la yidhaahdaayo qiyaamuhu inuu dhacayo ayuu yahay mid beeninaya fa idaa bariqa markuu wareero qiraadan inoo taalla bikasri raa waa wareeridda fa bariqa markuu wareero albasaru aragu markuu wareero ama fa idaa baraqa markuu indhaxabeeyo albasaru aragu wa khasafa uu madoobaado alqamaru dayxu uu madoobaado wa jumica la kulmiyo alshamsu qoraxda iyo walqamaru dayaxa marka la kulmiyo labadoodaba la isku duuduubo oo la isku duuduubaya maala waxaad tidhaahdaa wakasafa uu madoobaado alqamaru dayiq waa madow aanu dib dambe uga soo noqonaynin oo kan adduunyadoo kaleba aan ahayn wa jumica la kulmiyo ashamsu qoraxda iyo waalqamaru dayixa ee labadiiba la duuduubo sida shamsu kuwirat oo la duuduubayaa yaquul wuxuu odhan doonaa al-insaanu dadku waxay odhan doonaan yowmaidin maalintaasi ayna almasaru ay ayna alfiraax marka almasar waa masar hadda sidan inaga iyo qiraa'adan inoo taallaa ayna almasaru xagee ayaa loo cararaa ayna xaguu yahay almasaru ay alfiraaru cararka xagee ayaa loo cararaa sidaasoo odhan doonaa ayna almafiru haddii la yidhaahdo waa goobta makaan goobtii loo carari lahaa waa xajee ma arkaysaa kallaa ma jirta baa layidhi kallaa sidaa ha saharo laa wazara meel loo ciirsadaa mawjuudun yaxsira maaha qabarka qadar laa wazar meel lagu gabadaa amba loo leexdaa mawjuud yaxsira maaha ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ayuunbuu yahay dadow yowmaidin maalintaasi almustaqaru macnaa istiqraar halka la toogsanayo lagu hasanayaa alla un weeye ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ayuunbuu yahay yowmaidin maalintaas almustaqaru ay alistiqraar halka lagu joogsanaya amba joogsigu rabbi ayuun buu yahay alla ayuun baa loo noqonaya minaddow waa looga waran ficilkaamasuul minadda-u waa looga warami al-insaanu tandada waxaa looga warami yowmaidin maalintaasi bimaa wixii baa looga warrami qaddama uu horumarsaday ee camal ahaa ayaa looga warrami doonaa shar iyo khayrkii doonayaaba ha noqda eh iyo wa afqar wa bimaa afqara waxa uu reebtay amba sunno wanaagsan ah amba sunno xun ah shar iyo khayr wuxuu ka tegey wa afqar wa bimaa afqara waxa uu dambe reebtay dib u ayaa la weydiin doonaa bal iliinsaanu insaanku qofku amba dadku basiira kii xujo ku ah weeye kii marag ku ah weeye calaa nafsihi nafsiisa yani qofku adigaaba markhaatiis ku ah soomaad maqal bal ilinsaanu kii dadka ahaa basiira kii xujo ku ah weeye amba marag ku ah calىa nafsihi naftiisa markhaati ku ah walow alqaa hadduu hido amba uu tuuro macaadiirahu cudurdaaradiisana laa tanfac ma anfacayso cudurdaarkiisa waxba u tari maayo walow alqaa hadduu hido macaadiirahu cudurdaaradiisuna ma anfacayaan waa macdira wahalla low ictadara yowmaidin bibaatilin laa yuqbal ma arkaysaa yani laga aqbali maayo amba naftiisa kii markhaati ka ah weeye walow alqaa haba sii daayo macaadiirahu daahyadiisa ah eh, oo macnaa isagu haba isqariyo ah eh, macaadiira daahyadiisa haba sii daayo eh, yacni mid qarsoomaya ma allah wuxu uhi subxaanahu watacaala soo rasuulkiisa la hadlaayo baraya sida rasuulku ula kulmi lahaa waxyiga uga qaadan lahaa malaga alla ugu soo dhiibay ayaa rasuulku wuxuu jeclaa inuu qur-aanka markiiba qabto oo malaga uu ka xafido markaa allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa tuxarij ha dudubinin bihi ay bilqur'aani qur'aanka ha ku dudubinin lisaanaka carabkaada ha ku dudubinin waa ki tilmaamaya maaragtay raawiguba adibnaa dhaqdhaqaajinayo waa dudubinta litacjala si aad ila degjegto bihi kitaabkan markiiba si aad u xafido qur-aankii ina calaynaa waayo maxaanad ila degdegaynin istinaadkan wuxuu faa'iideynayaa cileed inna calaynaa annaga korkayaga ayuu ahaaday jamcahu qur'aankan kulmintiisu ay inna jamcahu qur'aankan kulmintiisu macnaha fii sadri aanu ku kulminnaa calaynaa annaga korkayaga ayuu ahaatay iyo wa qur'aanahu ay wa inna qur'aanahu akhriskiisuna ay qiraa'atahu calaynaa annaga ayuuna saaran yahay oo fa qara'naa markaanu akhrino hu qur'aankan malaga ayaa akhriyaya laakiin allah subxaanahu watacaala ma arkaysaa malaga ficilkiisii ayaa ilaahay isu tiiriyey fa idaa qara'naa markaanu akhrino hu qur'aankan fatabic raac qur'aanahu akhriskiisa raac ay qiraa'atahu raac humma ina calaynaa annaga korkayaga ayuunbuu ahaaday bayaanah caddayntiisa macnaa waa tafsiirkiisa qur-aanku hadduu shan meel shay ku ismaaliyo amba uu ku duuduubo meel kale ayuunbuu ku caddeeyaa amba ku tafsiiliyaa kallaa macnaha dadku ha ka harhaan xumaantan ay samaynayaan iyo beenintay xaqa beeninayaan bale tuxibuuna waxay jecel yihiin tuxibuuna waxaad jeceshihiin alcaadila kan degdegta ayaad jeceshihiin bal tuxibuuna waxaad jeceshihiin alcaajilata kan degdegaysa ayaad jeceshihiin watadaruuna waad ka tegaysaan alaakhira aakhirana waad ka degdegaysaan wujuuhun wejiyo yowma-idin maalintaasi aakhiro ee ilaahay idin keeni doono naadira mid iskiinaysa weeye waa mid dalaalaysa naadira mid dalaalaysa weeye ilaa rabbihaa rabbigeedna naadira kii eegaysa weeye naadiratun kii eegaysa weeye wa wujuuhun wejiyo yowma-idin maalintaasi baakira kii urursan weeye ee wejiga isgelinaysa baakira kii urursan ee wejiga isgelinaysa weeye tadunnu waxay xaqiibsan tahay tadunnu waxay xaqiibsanaysaa an yufcala in lagu samayn doono bihaa ayada faaqira dhabarkedin tadunnu waxay yaqiinsanaysaa an yufcala in lagu samayn doono bihaa ayada faatira mid dabarka ka tegisa walaayo adhaxda ka tegisa in lagu samayn doono ayay yaqiinsanaysaa kallaa ha ka hadho dadku sidaa ha iska daayo oo xumaanta ha ka hadhaan ilaahay subxaana watacaala kalla waa raajica macnaha arrinku maaha waanba beenintaad ilaahay beeninaysaa ma arkaysaa lafta yabna aadam hunaaka tadcumaa wax beenin la yidhaahdaa ma jirto halkaa weeye idaa balagat markay gaadho naftu idaa balagat markay gaadho naftu ay soo gaadho astaraaqiya salxamaha samcu tarquwa salxamaha weeye idaa balaqat markay soo gaadho ruuxdu astaraaqiya salxamaha markay soo gaadho ee waqiila la yidhaahdo man kuma ayaa raaqin wax tufa amba wax daweeya waqiila la yidhaahdo man dadka ayaad samaynaysaa xoogaa utarsanaysaa joogti yar man kuma ayaa raaqin ah mid wax tufa amba wax daweeyo la yidhaahdo oo waganna uu xaqiiqsado kan maydkaahi wadanna uu xaqiiqsado annahu kan ku dhacay ee ku sugani alfiraaqu tegidii inay tahay alfiraaq tegid adduunyada uu ka tegid ahaa ay tahay ehel iyo maalkaba oo waltasaf ay ku duubo waltasfat ay ku duubanto assaaqu lugtu bisaaqi lugta kale ku duubmo ee tufan laysugu xidho ama waltasqat ay ku duubanto assaaqu musiibo bisaaqi musiibo kayle oo balaaya iska daba dhacdo amba waltasqat uu ku laabmo assaaqu dhibhinku bisaaqi dhibhinka kale oo isku marmo awoodi waayo oo qofkii dee laguhu ay xukun waayaan ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ayuun buu yahay yowma maalintaasi almasaaq waa ismlmasjarku arkimaysa sida maqaal oo kale almasaaq ay assawqu socodkuna iyo kaxaynka assawq socodka ilaahay xaggiisaa lagu kaxaynaya allah muxuu uhi subxaanahu watacaala dadka xun baa ilaahay qaarkood oo dadkii xumaa ayaa nuucan ah baan odhan lahay falaa saddaqa ma rumaynin qofkani alleh falaa saddaq ma rumaynin alleh walaa sallaa mana tukanin oo mid tukada ma ahaanin walaakin kadaba waa uu beeniyey xaqa oo watawallaa wuu jeestay walaakin kadaba wuu beeniyey xaqa oo watawallaa wuu jeestay humma dabadeed dahaba wuu tegey ilaa ahlihi ehelkiisa ayuu iskaga noqday yatamadaa isagoo oo isfekedinaya amba isqaadqaadaya yatamadaa isagoo oo isfekedinaya amba isqaadqaadaya min waxdhimada umuu arag awlaa ay falciqaabu ciqaabaa ama cadaabaa awlaa kugu xaqnimo badan laka adiga fa awlaa ay fa huwa cadaabkaasi awlaakii ku xaqnimo badan weeye uma wlaa ay uma alcadaabu ciqaabu ayaa awlaa ku xaqnimo badan laka adiga fa wlaa fa huwa wlaa sidaaba taas ayaa kugu xaqnimo badan amba awlaa halaag baa laka adiga kuu sugnaaday fa wlaa halaag baad leedahay uma wlaa laka fa wlaa ciqaab baa ilaahay ku dabagelinaya subxaanah watacaala waayo isagaa la yimi inaanu alla rumaynin inaanu tukanin inuu xaqa beeniyo in ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa alinsaanu insaanku ma wuxuu u malaynayaa an yutraka in laga tegi doono miyuu u malaynayaa sida isagoon xilsaarayn bimacnaa ilaahay aanu waxba saarin waajib ah wuxuu haystaa in laga tegayo yacni isagoo wax waajiba ah, waxna laga reebayo waxna lamaaraysa aan la amrayn in maaraysa loo abuuray inbuu malaynayaa ma yaxsabu ma wuxuu u malaynayaa al-insaanu dadku ma wuxuu u malaynayaa an yusraka in laga tegi doono sidaa isagoon xilsaarayn saasuu malaynayaa alam yaku miyaanu ahaanin nubfa biyo yar canuf yar miyaanu ahaanin nubfadaasoo min maniyin biyo xaggoo ka ahaatay biyahaasoo yumnaa la shubo oo ruxunka hooyada lagu subo umma kaana wuxuu ahaaday manigaasi amba insaanku calaqa hinfir ayuu noqday fakhalaqa alle ayaa abuuray fasawaa wuu sinay alle subxaanahu watacaala fajacala ay fakhalaqa jacala bimacnaa khalaqa weeye fajacala ay fakhalaqa wuxuu ka abuuray minhu ay min almaniyi biyihii yaraa azawjayni lamaane ayuu ka abuuray ka bedel addakara labta iyo walunhaa dhadiga ayuu ilaahay ka abuuray alaysa miyaanu ahaanin daalika allaha sidaa waxu abuurayaa biqaadir sii kara miyaanu ahaanin calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almawtaa kuwa dhintay inuu soo nooleeyo alla miyaanu karin calaa xasabi macrifati intaan isku shaagay axaadiista ku soo aroortay oo leh marka aayaddan la dhammeeyo waa in subxaanaka wabala amba subxaanaka allahuma bala la yidhaahdo cid saxiixisay maan arag haddii cid saxiixa maaragtay la arko xadiisku ansaxo ha lagu camal falo laakiin anigu calaa qadri macrifati intaan isku shaagay ma arag xadiis saxiix ah oo halkan ku soo arooray oo intaan anigu arkay weeye amba aan ogahay bismi illaahi araxmaani araxiimi suuratu alinsaan madaniya aayaadkeedu waa koob iyo soddon aayadeed weeye allah subxaana rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi suuraddan iyo suuradda alislaamiin tansiil kasta waxa uu ku akriyi jiray salaada subax ee maalinta jimcaha uu ku tukan jiray bismillaahi araxmaani araxiim ilaahay asalka bini aadamka iyo marxaladahaynu soo maray ayaa ilaahay uu kaga hadlay aayadda oo suuradan hal ataa ay qad ataa istifaamkan hal waa litafiiq bimacnaa qad bay ka dhigan tahay hal ataa waxaa maray hal ataa waxaa maray cala alinsaani kan dadka a dushiisa waxaa maray xiin waqti baa maray min addahri xilliga ka mida ama zamanka ka mida xilligaasoo lam yakun aanu ahaanin dadku shay-aa shaynaba aanu ahayn shaygaasoo madkuuraa la sheego xilli aanu waxbaba ahayn baa jirtay waa lixaqaaratihi wa dacfih ee markaa manida uu yahay ee waxyaabaha astaamba dhoobada laga samaynayo iyo wixii lamidka ahaa hal ataa waxaa maray cala alinsaani insaanka korkiisa waxaa maray xiinun zaman min addahri xilliga kamida mida zamankaasoo ka sitee amaba xaaleeyo dadka ka xaale lam yakun xaal aanu ahaanin insaanku shay-aa shaynaba aanu ahaanin shaygaasoo madkuura la sheego wax la sheegaba aanu lahayn qiimaba aanu lahayn imaa annagu khalaqnaa waxaanu ka abuuray al-insaana dadka waxaanu ka abuuray min nubfa biyo ayaanu ka abuuray nani aanu ka abuuray amshaadin waa samcu nasaj amba nasin maaragtaysa amshaajin isku barxanay oo isku qasmay amshaajin isdhex galay oo hooyada iyo kuwii aabbaha ayaanu ka abuuray amshaajin macnaha isku khaldanay oo isdhexgalay masiinke nabtaliihi xaal aanu tirabayno ayaanu abuuray insaanka nabtaliih waanu tiradii baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waanu tirabayna waxbaanu farayna oo waxbaanu ka reebaynaa waa imtixaan fajacalnaa ay fakhalaqnaa waanu abuuray hu insaankii samiicaa haal yahay kii wax maqlay markaa xaale kasiiraa wax arkaya amaba fajacalnaa waxaanu ka yeelnay hu insaankii samiicaa mid wax maqlaaya basiiraa oo wax arkaaya innaa annagu hadaynaa waanu cadaynay ay bayannaa weeye laftigana innaa annagu hadaynaa waxaanu u caddaynay hu dadka assabiila dariiqa ayaanu u caddaynay assabiil dariiqa ayaanu u caddaynay imaa shaakira xaaladu ahaan doono mid sukiya ayaanu u caddaynay imaa shaakira inuu noqon doono mid ilaahay u sukiya xaaliya oo imaa kafuura xaaliyahay mid gaalnimo badan oo ilaahay nicmadiisa gafuraya <clears throat> ma arkaysaa marka ilaahay waxaan u abuuray bilahi subxaana watacaala labada midkood inuu noqdo un ayuun baanu abuuray xaale tasiirkaas ugu fiican inaa anagu actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina kuwa gaaladaa waxaanu u diyaarinay salaasila silsilado salaasila sidaa u waqti ma og salaasila ha odhanin qiraa'adan inoo taalla salaasila silsilado ayaanu u diyaarinay iyo wa aglaala xarko iyo wa saciira olol salaasilana waa la idhahdaa qorqorada qaarkay ba akriyay ina alabraara kuwa samafalayaasha ahi ee wanaagga sameeya samcu baarin ina alabraara kuwa samafalayaasha ahi yashrabuun waxay wax ka cabi doonaan min ka'sin koob weyn bay wax ka cabbi doonaan koobkaasoo kaana uu ahaaday misaajuhaa waxa lagu daray amba lagu barxay misaajuhaa shayga lagu daray amba lagu barxay uu ahaaday kaafuuraa wax isgoon amba kaafuuraa uu ahaaday in la yidhaahdo markaa kaafuurku waa maada damaqiya la yaqaano oo caddaan iyo isgoon labadaba way leedahay laakiinkan adduunyada yaalla ma aha caynan ka bedelkaafuusa caynan uu yahay ka lagu daray yashrabu waxaa wax ka cabba bihaa ay minhaa ishaa xaggeeda markaa baadana bimacnaa min weeye waxaad kalood odhan kartaa yashrabu waxaa nacaansada bihaa oo yaltabi noqonaya amba yashrabu minhaa amba baada silo ka dhigo yashrabu bihaa ay yashrabuhaa waxa cadda isaasi cibaadu allaahi ilaahay addoommadiisa ayaa cadda yufajiruuna xaal ay u jiidanayaan amba ay jiidanayaan haa ishaasi tasjiiraa jiidato nooc alla meeshay doonayaan bay ula kacayaan xaqan alla meeshay doonayaan bay ula laabtaan yuufuuna waxay oofiyaan binnadri nadarka ayay oofiyaan oo nadarka ay galaan waa fardiga masalu mayra waxaa la yidhaahdaa shardi bay dadka qaarna yidhaahdaa oo adigoo yidhaahda ilaahay waxaa siiya waxa adaad siiso amba bukaankayga aada iga badsiiso waxaan bixin doonaa sadaqada noocaas amba soonka intaa leegban sheegi doonaa oo nadarkaa weeye oo waajib qofku isa saaro un weeye hadday galaan nadarka ayay oofiyaan wayakhaafuun waxay ka baqaan yowma maalin bay ka baqayaan yowmkaasoo kaana uu ahaaday sharuhu sharkiisu uu ahaaday mustadiira kii faafa ay muntasira faafaf wayadcimuuna waxay quudiyaan addacaama cuntadana waxay siiyaan calaa xubbihi xaal ay ku sugan yihiin jeclaanta cuntadana iyagu u baahan yihiin calaa xubbihi ama calaa xubbi illaahi way qadareen laakiin oo laga fiican yahay miskiinaabay siiyaan miskiin bay quudiyaan wayatiima agoonka ayay quudiyaan wa asiiraa maxbuuska ayay quudiyaan iyagoo qaa'iriina xaal ay leeyihiin bay quudiyaan oo lisaanul xaalka ay ka leeyihiin innamaa nudcimukum waxaanu wax idiin siinaynaa uun liwajhi illaah alla wejhigiisa daraaddii ayuun baanu idiin siinaynaa laa nuriidu ka dooni mayno minkum idinka idinka dooni mayno jazaa'a abaalmarin iyo walaa shukuura mahadnaq toona innaa annagu nakaafu waxaanu ka baqaynaa min rabbina rabbigayo ayaanu ka baqanaynaa yowma maalin baanu rabbigayo ka biqi cabuusaa huruuf badan maalinta laftigeediibaa cabuusa hurin badan cabuusaa huruuf badan qambariira oo adag qambariira adag oo qallafsan wawaqaa uu ka ilaaliyey hum ayaga ah allaahu alla wuxuu ka ilaaliyey shara daalika kaa sharkiisa ayuu ka ilaaliyey alyowmi ah walaqaahum alla wuxuu siiyey amba uu la kelmiyey nadra barwaaqo iyo wa suruura farax wa jazaahum wuxuu ku abaalmariyey bimaa sabaruu ay bisabrihim samirkay sabreen daraaddii jannatan buu ku abaalmariyey iyo wa xariiraa xariir baa abaalmariyey oo ilaahay ku abaalmariyey subxaanahu watacaala muttaki'iina xaalayhiin suud ku dhacabiiba fiihaa jannada dhexdeeda cala alaraa'iki sariira dushood laa yarawna ma arki doonaa fiihaa jannada dhexdeeda shamsa qorax iyo walaa dan xariiraa qabowsoona laa yarawna kuma arki doonaan fiihaa shamsa qorax iyo walaa zamhariira qabowtoona wadaaniyatan xaal ay tahay mid sii dhowaatay alla ku abaalmariye iskakiina baa ku cada wadaaniya xaal ay tahay sii dhowaatay calayhim ayaga korkooda ay u dhowaatay dilaaluhaa hararkeeda ay u dhowaadeen idillilad waa la layliyey quduufuhaa goosashadeedana amba midaheedana tadliila laylyud ayaa la leeliyey amba la safray oo kakaca hadduu taagan yahay wuu gaarayaa ka wuu gaarayaa ka fadhiya hadalkiisa badda wayudaafu waxaa lala maraa calayhim korkooda biaaniya weel min fidda qalin ah lacag ah min fidda cadcad baa lala dulmaraa iyo wa akwaaba koobab ayaa lala dulmaraa goobabtaasoo kaanat ahaatay qawaariira quraarado qawaariira quraarado macnaha qawaariira quraarabaasay oo min fidda ah quraaradahaasoo min fidda silfar ah macnihii qalin ah qadaruuha kaasoy qiyaaseen kuwan la dudul maraya shaqaalaha ihi qadaruu kaasay qadareen ahaa macnaa weelkaba qadarka uu qaado kuwa sidaa taqdiira qadarid amba ay karkareen wayusqawna waxaa la waraabiyaa fiihaa samada dhexdeeda waxaa lagu waraabiyaa sha'saa sharaab waa sharaab aan kana duwada ahayn amba khamri ka duwan oo magacawna wadaagaan sharaabkaasoo kaana uu ahaaday mizaajuhaa ka lagu daray zanjabiila maaha tana duwada taalla janjabiila sinjibiil ay ahaatay marka waa shay uu magaca la wadaaga oo udgoonka iyo dhadhan wanaagga intaba sanadaasi yaalla taasaa lagu daraya cayna il ay ahaatay weeye cayntaasoo fiihaa ishaasoo fiihaa sannadaa dhexdeeda ku sugan ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiila salsabiil la yidhaahdo markaa maaragtay isha magaceedaba laga dhigo amaba ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiila mid macaan badan salaasa waa shaygu marku sii wanaagsan oo dabacsan qofku u cabo baa la idhaahdaa wayadoofu waxaa wareega macnaa u adeega wayadoofu calayhim ayaga waxa u adeega wildaanun inamo amba wiilal mukhalladuuna la waariyey oo da-doodaasii dhexe iskaga sugan idaa ra'ayta haddaad aragto hum inamadaa u shaqeeya ahluljannaha xasibta waxaad moodi amba aad u malayn hum ayaga lu'lu'a luunbaad u malayn mansuuraa la firdhiyey amba la sayray quruxda iyo cadaanta wa idaa ra'ayta haddaad aragto samma halkaas ay sama halkaas uma maaha barakani makaanay samma halkaas haddaad aragto ra'ayta haddaad ra'ayta waxaad arki naciimaa ayaad arki wa mulka lahaa milki baad arki lahaansho kabiira weyn caaliyahum caaliyihimna waa la akriya caaliyahum kortooda waxaa ku sugnaaday sawir muqadama ka dhigo waxa lagu nasiiyena darafnimada weeyaane ila waa fawqahume iyaabu sundus maryo qurux badan baa korkooda ku sugnaaday sinjiska waxaa la yidhaahdaa xariirka tilicsan baa la yidhaahdaa waxaa kaloo sinjiska la yidhaahdaa marada jidhka la xisiiyo ayaa la ydhahdaa qofka jidhkiisa xisa caaliyahum waxaa ku sugan ma arkaysaa korkooda siyaabu sinjisin xariir jilicsan maryaheed amba maryo hoosta la mariyo khudrun oo dooga ah iyo wa istabraqun waxaa korkooda ku sugan wa istabraq maryo dhalaala amaba iskiima amaba wa istabraq xariirta adag ah waxullu waxaa loogu labisay asaawira gacmo fixidhiyo waxyaaba gacmaha lagu xidho asaawira gacmaha wax lagu xidho oo min fidda silfar ah amba qalin ah wasaqaahum wuxuu waraabiyey rabbuhum rabbigood wuxuu waraabiyey sharaabaa sharaab buu waraabiyey dahuuraa daahirnimo badan isaguna daahira waxna dahiraya dembigii dushna uu ka dhaafay sharaabkaana ilaahaysiiy ina haadaa maxaa lagu odhan doonaa inna haadaa kaasi kan hadda aada hesheen kaana wuxuu ahaaday lakum idinka wuxuu idiin yahay jazaa'a abaalmarin abaalmarin buu idiin yahay ina haadaakani kaana wuxuu ahaaday lakum idinka idiin ahaaday jazaa'a abaalmarin wa kaana wuxuu ahaaday sacyukum camalkiinnina adduunyada aad ku samayseen mashkuura mid la aqbalo ayuu ahaaday oo ilaahay subxaana watacaala idinka aqbalay mid yar iyo mid badanba innaa annagu naxnu annaga annagunbaa nazalnaa ku soo dejinay calayka korkaaga nebi muxammadow alqur'aana qur'aanka ku soo dejinnay tanziilaa soo dejin ee fasbir sabir lixukmi rabbika rabbiga xukunkiisa ku samir walaa tudic ha adeecin minhum kuwan mushrikiinta ah xaggooda ha ka adeecin aasima mid dembiile ah aw amase kafuura gaalnimo badan wadkur xus isma rabbika rabbigaa magiciisa xus bukura bukura gelin hore iyo wa asiiraa mid dambada wa min alleyli habeenka qayb ka midana ah, ay wa bacda alleyli wa min alleyli habeenka qaarkiina fasjud isujuud lahu ay lilaahi alla isutuud wasabbix nasah xumaan oo dhan ilaahay ka nasahu alleh leyla habeen dawiilaa dheer habeenkii oo dhanna ilaahay waxaanu cuntadinka dara inna haaulaa'i kuwaasi waa kuwaa kufriyaye yuxibbuuna waxay jecel yihiin alcaajila kan degjegta ee adduunyada abay jecel yihiin wayadaruuna waxay ka tegayaan waraa'ahum hortooda amba xaggooda dambena waxay kaga tegayaan oo aanay rumaynaynin yowma maalin bay ka tegayaanee iska iloodayaan yoomkaasoo faqiilaa culus naxnu anagu annagaa khalaqnaahu naxnu annagu khalaqnaa waanu abuuray hum ayaga wasadadnaa waanu adkaynay asrahum seedahoodana seedahoodaanba xubnahoodana waanu adkaynay asrahum xubnahoodaanba seedahoodaanu adkaynay wa idaa tu'naa haddaanu doonnana baddalnaa waxaanu ku doorsan amhaalahum kuwo ayaga lamidabaanu ah ku bedelan tabdiila bedelasho ina haadihi suuradani ina haadihi suuradani tadkira yaana weeye ee faman shaaa qofka doonaya aa markaa jawaabtaasi oo shardin ficilka maadiisii macay wax yaallaan kordigii ma arkaysa maxajismaan dhaahdee ittakhada halkaana jawaabka dhig itakada ka samaysto macnaa dariiq ha u saar ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa ha u samaysto sabiila dariiq oo ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisan uu soo dejiye ha raaco oo qofka qur-aanka doonaya haddee hanuunka doonaya qur'aankan daruuf ha ka dhigto istakada ha ka yeesho ilaa rabbihi sabiila oo macnaa qur-aankan ha raaco wamaa tashaa'uuna waxba ma doontaan oo kayr doona idinku mudoonistiisa mala idin an yashaaa allaahu halle markuu doono mooyaane oo yacnii doonista iyagu leeyihiin laakiin waxay ku xidhan tahay doonista allah subxaanahu watacaala shaygay doonaan marka amba ilaahay raalliha ka noqda amba yaanu ka noqonina markaa dadkiina dee doonis bay leeyihiin laakiin mashii'adooda unbaata allah ku xiran wamaa tashaa'uuna ila an yashaa allah macnaha way khasbantihiin macnaheedu maaha ina allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna caliimaa allaha cilmiga badan weeye xakiima allah aan qaldamin yubtelu wuxuu geliyaa alle man yashaau kuu doono raxmatihi buu geliyaa waalimiina wax lagu nasiiye ma garanaysaa istiqaal weeye wa acadda sidaada wa acadda wuxuu u diyaariyey aldaalimiina kuwa daalimiinta ah acadda tafsiiriyo ayaa laydhaha jumlada acadda wuxuu u diyaariyey lahum ayaga cadaaba cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo aliimaa oo suurat almursalaat makiya aayaadkeedu waa konton aayadood weeye suuraddan waad garanaysaayo rasuulku god mina aysa waajiibu baynamaa naxnu nucaru fii qaarin minan ayay suuraddani ku soo degtay mina ayay ku soo degtay ayadoo rasuulku ku dilaqreeyayo saxaabiga cabdillaahi bni mascuud la yidhaahdo waakeeyay buu leeya aniguna waan ka qaadanayay afkiisa ayay ka qayanayd markaa rasuulka ilaahay waxaa ku soo gooday maskaa ku soo gooday ma ogtahay haya kaasuu rasuulku odhan jiray uqtuluuha kad kadarnaaha waanu kala boobnay buu yidhi si aanu u dillo dabadeeto wuu naga baxsaday waasuu rasuulku lahaa salawaatu wasalaamu calayh uqiitu sharuka maa maragtay uqiita macnaa waxaa laga ilaaliyey sharkiina sida laydinka ilaaliyey idinkaba sharkeeda Eh, ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku dhaartay halkana afar waxyaabood oo ayuusa ilaahay ku dhaartay eh, culimmadu way qaybiyaan qaar waxay leeyihin mursalaadkana waa malaa'igta kuwo kale waxay leeyihin waa dabaysha maxaan sifaadku waa dabaysha ibnulkariim atabari isagu tawaquf buu ka sameeyey mursalaadku inay malaa'igta tahay iyo inay dabaysha tahay waxaa kalou ka tawaqufay annaasiraat iyo faariqaat intaba ma arkaysaa tawafus lagu sameeyey annaasa u ah kale mawtayna qabaysaa mise waa malaa'igta ma arkaysaa marka adigu calaa ayi xaal tafaasiirka intaba way aqbali kartaa allah wuxuuli subxaana watacaala waalmursalaati ay waalriyaaxi dabaylaha ayaan ku dhaartay amba waalmalaa'ika malaa'igta ayaan ku dhaartay almursalaati la diray baan ku dhaartaye curfaa xaala kownihaa mutataabica xaal ay tahay kii istaba taagan curfaa xaal ay tahay kii istaba joogta baan ku dhaartaye marka alcurfu waxaa la yidhahdaa waa soo arag farasku maaragtay intaa luqunta iyo degta u dhaxaysa waxaa ku leeyahay shaash fara badan buu ku leeyahay marka masalan markuu socdo way iska daba dhacaan tahay dhibanaasoo iska daba dhacaya amba dhagartaas ayaa iska daba dhacda sodabailuhu marka qaarkood ay dhacayaan ad aragto iyadoo sidaa u alaysano iskaga taagan oo siigadooda maaragta iskaba socoto curfaa xaalay yihiin maaragta ayay kuwa israac raacsan amba walmursalaati malaa'igta la diray baan ku dhaartaye curfaa curfi lala diray macnaa macruuf lala diray hinaag curfa la diray baan ku dhaartaye riyaaxi dabaylaha baan ku dhaartay alcaasifaati dhabanaysa casfaa dhabasho dhabanaysa waxaad tidhaahdaa falcaasifaati dabaylaha dhacaya haddaad garan weydo caasifaati dabaylaha dhacaya baan ku dhaartaye casfaa dhicid dabaylxoog baa dhacaysa wannaashiraati malaa'igta sidinaysa baan ku dhaartay raxmada amba wannaasiraati daruuraha kala dabaylaha kala kaxaynaya daruuraha baan ku dhaartay nasraa kala kaxayn kala kaxaynaya baan ku dhaartaye falfaariqaati aayadaha qur'aanka ee xaqa iyo baatilka kala saaraya baan ku dhaartay farqaa kala saarid kala saaraya baan ku dhaartaye falmulqiyaati ay falmalaa'ikati malaa'igta ayaan ku dhaartay almulqiyaati ridaysa amba tabinaysa dikraa waxyiga teginaysa ee gaarsiinaysa malaa'igta ilaahay u diray baan ku dhaartaye maxayna u teginaysaa amba ugu waxyoonaysa rususha cuduraa ay lilcuduri cudurdaari daraaddeed bini aadamku si aanay quul ugu helin oo nalooma digin aanay u odhanin aw nudraa ay walin nudri iyo digid daraaddeed cuduraa cudurdaar la'aan daraaddeed si aanay hadhowka odhanin maaragtay maloomad maaragtay rasuulna looma soo dirin aw nidraa ay linudri mafcuul lahu baynu laqbaynaaye sidib daraaddeed waxyigaa rasuulka u gaarsiinaysa baan ku dhaartaye inamaa ladii midka wacaduuna laydiin yaboohayaa lawaaqic kii dhici weeye faidaa xilliga annujuumu xuduguhu mufaacilbaa waa la yidhi isagana dheh faida annujuumu xudigaha benifat marka la masaxo um kamsibaa ku dhacaya kamsiba waxaa ku dhacay sooma maqan benifat marka la masaxo wa idaa xilliga asamaau samada furikat la furo samadii baa la ballaqayaa furijat la furo oo la dildilaaciyo ah, waxaysay lalaabsanaysaa tadallat arkaa'uhaa wa wahad adraafuhaa wa idaa xilliga aljibaalu buuraha nisifat la saydho nasiba laga soo la saydhaya ayaa wada raacina nusuusa la saydo wa idaa waktiga arrusulu rasuuladii ilaahay diray subxaanahu watacaala ukisad la kulmiyo si loo weydiiyo dadki bal waxa ugu jawaabano dadka lagu xisaabiyo amba ukisad loo kulmiyeeyo amba loo mideeyo liayi yowmi yoomkee daraaddiida yoomkee dartiida udulad loogu mideeyey yoomkee dartii liayi yoomin yoomtee daraaddiidaa ujjilad loogu loo ta'khiiriyey amba dib loogu dhigay ambaba loogu mudeeyey qadar markaa ujjilad waxaa loogu mudeeyey liyowmi alfasli kala saaridda yoomkiisa daraaddii liyowmi alfasli kala saaridda yoomkiisa daraaddeed ayaa amba waxaa loogu mudeeyey liyowmi alfasli kala saaridda yoomkeeda ayaa rasuulka alleh loogu mudeeyey oo la jimcin doonaa wamaa muxuu yahay adraakaka ku ogeysiiyey wamaa muxuu yahay adraakaka ku ogeysiiyey maa yowmu lfasli kala saaridda yoomkiisu wuxuu yahay weyn toog idin maalintaasi lilmukadibiina kuwa xaqa beeniyeydaa iskale lilmukadibiin kuwa xaqa beeniyey baa iskale alam nuhlik miyaanaan halaagin alawaliina kuwii hore miyaanaan halaagin uma nutbicu waanu raacin doonaa uma nutbicu waanu raacin doonaa hum kuwaa hore alaakhiriina kuwa dambana waanu raacin doonaa kadaalika sidaa aanu u halaagnay kuwa hore kuwa dambana aanu u raacin doonno ee xaqa beeniyey ayaa nafcalu aanu ku samayn doonaa bilmujrimiina kuwa dembifalayaasha ah kufri sameeyayaasha ah waylun hoog yowmaidin maalintaasi lilmukadibi kuwa xaqa beeniyey ayuu u sugnaaday alam nakhluqkum miyaanaan idinka abuurin alam nakhluqkum miyaanaan idinka abuurin min maa biyo miyaanaan idinka abuurin biyahaasoo mahiin liita biyo liita miyaanaan idinka abuurin fajacalnaa waxaanu yeellay amba fajacalnaa ay fakhalaqnaa waxaanu ku abuuray hu biyihii fii qaraar makaan amba meel lagu sugnaado waa rixinka hooyada ilmogaleynka fii qaraarin makaanka amba rixinka hooyada ayaanu ku sugnay fajacalnaa waxaanu yeelnay hubiyihii fii qaraarin meel baanu yeelnay qaraarkaasoo makiin wax ilaalin badan makiinin wax ilaalin badan oo xafifi badan ilaa qadar muddo ayaanu halkaa yeelnay ilaa qadar muddo ayaanu halkaa yeelnay qadarkaasoo macluum la yaqaano oo qadar ilaaha agtiisa macluum ku ah faqadarnaa waanu qadarna waanu qorshaynay baa ilaahay subxaana wa tacaala shay waliba xilliga uu jirayo iyo inta uu ku dhalanayo ayaanu qorshaynay ayaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala fa nicma waxaa wanaagsanaaday oo nicmo wanaag lahaaday alqaadiru kuwa sidaa wax u qadaray allah weeye subxaana wa tacaala weylun hoog yowma idin maalintaasi lilmukadibiin kuwa xaqa beeniyey buu u sugnaaday alam najcal miyaanaan ka dhigin miyaanaan ka yeelin alarda arlada miyaanaan ka yeelin shifaatan kii weelaysa axyaa'a kuwa nool iyo wa amwaata kuwa dhintayba alam najcal miyaanaan ka yeelin alarda arlada miyaanaan ka yeelin sifaata macnaa sifaatan yacnii mid yeelaysa oo ururisa halkan idhaahno ururisa axyaa'a kuwa nool iyo wa amwaata kuwa dhintayba ma arkaysaa waa aadka loo daliisan karo aasibta qofka ah in la aaso arlada korkeeda wajacalnaa waxaanu yeelnay fiihaa arlada dhexdeeda waxaanu yeelnay rawaasiya buuro ayaanu yeelnay buurahaasoo shaamiqaatin dhaadheer buuro dhaadheer baan yeela shaamiqaatin dhaadheer wa asqaynaakum waxaanu idinka waraabinay maacaa biyo ayaanu idinka waraabinay quraata macaan oo weylin yowma-idin maalinta lilmukadibiin kuwa xaqa beeniyey ayuu u sugnaaday maxaa lagu odhan doonaa maalintay tani dhacdo indaliquu kada u kicituma indaliquu ilaa maa mid u kicituma wixii kuntum ilaa maa cadaabkii kuntum aad bihi isaga tukadibuuna kuwii beeniya indaliquu ukaca kaca ilaa dillin xaj kada u kaca xaggii halkaasoo dii alaai shucab qaybo saddexa u saaxiiba shucab waa qayba sabcu shucba waa qaybaha ilaa dallin u kaca had xaggii u socosimaa harkaasoo dii alaasi shucab qaybo sidaadha qaybo saddexa u saaxiiba saddex qaybood buu kala noqonaya alayn culimmadu waa caadada marka jag weyne kaco aad bay u ballaaran saddex qaybood buu kala noqdaadi ku leeyihi shayka laftiisa lakabyo kala sarreeyo saasa ayuu isu bedelaa allah muxuu ihi subxaana watacaala laa daluurin habkoo lama odhanin waa yaxmuumkii ma og tahay waa yaxmuum waa fiig madow un waxaa meesha maraya harda maaha harkaasoo laa daliilun harda ma ahaanin harkaasoo laa daliilun harda aanu ahaanin walaa yuqnii waxna aan ka taraynin min allahabi ololka meesha kara min allahabi ololka innahaa naarkina waa jahannamu eh tarmii waxay tuuraysaa dhimbiilo soo madarag karami waxay tuuraysaa bisharar dhindiilo dhindiilo waxaa idhahnaa bisharar dhindiilo ayay tuuraysaa kalqasri maaragtay guryo oo kale ah amba bisharari dambaaburo kalqasri buuro oo kale ah kaannahu waxaabad moodaa kaa ay tuurayso waxaabad moodaa jinaalatun jinaalaatun ayaa la akhriyaayo jinaalatun awr baabaad moodaa jinaalatun awr baabaad moodaa kafrun madmadow waxay leeyihiin awrka madoodi isagaa ka xoog weyn awrka caf ambaba cad oo khatar badan geeli marku madow yahay kufrun madmadow bahalahaasay suuraysaa iyagii oo madowti weynin hoog yowmaidin maalintaa lilmukadibiina buu u sugnaaday kuwa xaqa beeniyey haadaakani maalintaa waxaanu dhaceen ywmu laa yanbiquun waa maalinkaanay hadlaynin ywmu laa yanbiquun sidaadha ywmu laa yanbiqu waa maalinaanay hadlaynin oo walaa yu'danu aan loo fasaxaynin walaa yu'danu aan loo ogolaanaynin lahum ayagu inay hadlaan oo fayactadiruuna dabad ay cudur daartaan oo fahum ayagu yactadiruuna ay cudur daartaan yowmun hag yowmaidin maalintaa lilmukadibiin ayuu usugnaaday haadaakani ywmi اlfasli kala saaridda yoomkeedii weeye jamacnaakum waanu idin kulminay idinka iyo wlwaliina kuwii horaba fain kaana lakum haddana addunyadii rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh haddana addunyadu baa laisla yimi fain kaana lakum adduunyadiibaa la taagaya haddana fain kaana lakum hadduu idin sugnaaday kaydun shirqool fakiiduun bal aniga id agra oo maanta wax yeela haddaa nebi maxamed ay waxba kari kari maysaan baa ilaahay subxaana watacaala amaba masalan fainka ilaahay baale fain kaana lakum hadduu idiin ahaaday kaydun shirqool fasiiduun ilmaanta ishirqoola oo qabsadayda iyo qabashadayda iyo cadaabkayga carbal maanta ka baxsada waxay la macno tahay markaa yaa macshar aljinni waalinsi in istatactum an tanfuduu min aqdaari asamaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ilaa bisulbaan fili karimaysaan maarkaysa xaggay kacayaan abadan waylun hay yowmaidin maalinkaa lilmukadibiina buu usugnaaday ina almuttaqiina haye waa halkan ragii ku shaqaysta ragga ahay ina almuttaqiin kuwa allahooda ka baqa wuxuu farayna sameeya fii dilaalin harar bay sidaasina ku iyo waqiyoon ilas filcilayo dirdiraya wafawaatuha riyintii ku cadsan yahay ma ama lam yankarif maaragtay ma ogtahay wafawaatiha ay wafii fawaatiha ka daahiri maayo iskadaali kasruhee wafawaatiha ku sugnaadeen oo mimaa fii ayastahuuna ay doonaan maxaa lagu odhan doonaa kuluu cuna wasrabuu cabba waxaa cuntaan iyo cabbada hanii'a xaal uu yahay mid maaragtay aan qurxaan lahayn ambahaniga xaal aad isugu hambalyeynaysaa min caadi maa istacun bimaa si aad isugu hambalyeynaysaa bimaa sii sababtii ku cuna kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kii sameeye ina anaguna kadaalika sida kuwa aanu hadda wanaagga ugu abaalmarinay ayaa najzii aanu u abaalmarin doonaa almuxsiniina kuwa samaqala weynin howgiba uma idin maalintaa lilmukadibiina kuwa xaqa beeniyey buu u sugnaaday maxaa adduunyada la leeyahay kuluu cuna iska soo leexdayow watamatacuu iska raaxaysta qariila in yar ay zamaanin qariila in yar iska raaxaysta inakum idinku mujrimuun ayuun baa tihiin hog yowmaydin maalintaa lilmukajiriina buu usugnaaday sugnaaday waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum ayaga irfacuu tukada ay fadlu waa min baabi tacbiiri اljuz'i wa iraadati اlkulli ilan rukuucdu waxay ka mid tahay waa rukni min arkaani الsalaa waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo irkacuu rukuuca laa yarkacuuna ma rukuucaan calaa ayati xaal tarku salaa asaalatan amba ha la yidhaahdo yani tarkigiisu waa kufri mukhrij can milla amaba yaan la oranayno ilan ahli cilmiga khilaafaa masalada ku jira ee ee markaynu labadaba ka tagno oo inaan odhan waa kaafir waa kaafir iyo kaafir maaha tarku salaadku waa camal min acmaali ahli اlkufri inkaasaa ceebalislaam inuu camal acmaashii ahlilkufriga uu ka mid yahay tarkigu waa allah yidhi subxaana watacaala irkacuu rukuucan laa yarkacuuna ma rukuucan baa ilahi lehi subxaana wa halina waa lagu soo maray leedihi fii saqar maa salakakum fii saqar maxay dembiyadeedii o dhan ugu horraysiiye qaaluu lam naku min almusalliin taasay ugu horraysiiye waqadeed aad iyo aada u fakar badan ma og tahay oo arki maysi dildaro weyn dhexqaadijamhuuriyada waylin hoog yowma idin maalintaasi lilmukadibiina buu u sugnaaday kuwa xaqa beenaya fabiأyi xadiiثin war alla warjeeday bal warjeeday fabiأyi xadiiثin war alla warjeeday ka sife xadiidkaasoo bacdahu kan dabadii ah yuuminuuna rumayn doonaan darbalkoo maxay rumayn doonaan marka ilahay kitaabkiisa rumayn qaadanay qaadan layihiin bal maxay rumayn doonaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala subxaanaka allahuma wabixamdik